بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب نبينا محمد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal kusoo dhowaada barnaamijkeennii aynu ugu magac darnay qudus annaga iskale oo inoo ah marka insha allah noqon doonta silsilad taariikheed oo ka waramaysa dhacdooyinkii taariikhiga ahaa ee dhacay ama qudus cidda iskale inoo xaqiijin doonta insha allah ee xaqnimada lahaanshaheeda iskale marka insha allahu tacaala qeybtii hore waxaynu kaga soo warabnay qudus iyo qaabkii ay yahuuddu ay u soo galeen waxaan kaloo kasoo warrabnay carabtii ugu horreysay ama dadkii ugu horreeyey degay dhulka filistiin inay ahayn dad carbeed oo la dhahdo magacooda kancaaniyiin la dhihi jiray waaya waxaan soo warrabnay sidoo kale tasalsulkii taariikhiga ahaa ee nebiyadii loo soo diray reer bani israa'iil iyo sidii reer bani israa'iil yahuuddu ay u madax adkaadeen ee ay markaa waxa weeyaan uga hor yimaadeen nebiyadoodii iyo sifada yahuudda iyo xeeladahooda waxaasoo dhan waynu ka dhareegsanay insha allah waxaanu ka qaadi doonaa insha allahu tacaala reer yahuudeed ama reer bani israa'iil oo kibray sidii lagu yaqaanay kibirkoodii kadibna ilaahay subxaana wa tacaala uu ku salliday camaaliqadii iyo nimankii ee deganaa dhulka filistiin oo markii ay isku dhex waasheen oo waxa weeyaan diintii ilaahayna ay ka gaaloobeen ay ka kufriyeen ayaa ilaahay wuxuu ku salliday nimanka xoog waaweyn kancaaniintii xoogga waaweyneed baa weerar ku soo qaaday dabadeedna waxay ka qaateen oo ay ka xadeen wixii agtooda muqadas u ahaa waxa agtooda muqadas ka ahaana waxay ahayd ama aqdas il aqdaas waxa u yaqaanaan ka ugu muqadasaysan yani waxyaalaha ay haystaan wuxuu ahaa kitaabka tawraad ama looxii nebi muuse calayhi salaam loogu qoray tawraad iyo ushii nabi muuse calayhi salaam oo ku jirtay markaa sanduuq ama taabuud ku jirtay ayaa la xaday markaa subxaan allah waana la jebiyey beledkoodiina waa laga saaray marka beledkoodiina waa laga saaray meeshii ay deganaayeen subxaan allah oo nimankii kale ka awood batay dabadeedna nebi baa waxaynu nidhi mar kasta yahuuddu nebi baa alla u soo saari jiray calayhi salaam nebi ka mida nebiyada ilaahay ayuu ilaahay subxaana wa tacaala u soo saari jirin nebigii xilligaa la noolaa wuxuu ahaa nebi magiciisa la dhaho shamcoon magaciisa waxaa la dhihi jiray shamcoon nebigaas dabcan qisadiisa qur-aanka waa lagu sheegay laakiin magiciisa laguma sheegin qur-aanka marka ilaahay baa inooga warramay isagoo ilaahay inoo sheegaya nebigaas xilligaa la jooga oo ka warramaya ilaahay wuxuu yidhi alam tara ila ladiina alam tara ila lmala'i min bani israa'iila id qaaluu linabiyin lahum ubcad lanaa malika nuqaatil fii sabiili illah qaala hal casaytum in kutiba calaykum alqitaalu anlaa tuqaatiluu qaaluu wamaa lanaa anlaa nuqaatila fii sabiili illah waqad ukhrijna min diyaarina wa abnaa'ina waxa way ku dhaheen nebigii iyagoo la hadlay si aanu muqadasiyaadk muqadasadaadkayagii la kufsaday ee la xaday si aan u soo dhacsanno waa inaad noo e doortaan adigu nin boqor noo ah oo madax noo ah waa inaad noo doortaan waayahay ninkii boqorka ahaa ee ay raadinayeen nebigi wuu dooray waxaa kaloo nebiga markaa waxay ku dhaheen waxaanu rabnaa sidoo kale in naloo ogolaado jihaadka oo aanu dagaalanno si aanu wax u soo dhacsanno markaan oo colka iskaga celinno subxaan allah waa yahay waa si wanaagsan nebigii muxuu yidhi hal casaytum in kutiba calaykum alqitaalu an laa tuqaatiluu bal ka warrama haddii laydin ogolaado dagaal iyo dirir inaydan diririn bal ka warrama waxay dhaheen eeg way calaacalayaan iminka waxay yidhaahdeen qaala hal qaaluu wamaa lanaa an laa nuqaatila fii sabiili illah oo maxaan ugu dagaalami weynay jidka ilaahay waqad ukhrijna min diyaarinaa waa bannaayna waana waxaanana laga saaray guryahayagii iyo diyaarkii ama deegaankii aan deganayn iyo carruurtayadii baa nalaga dhex saarayba ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala falamaa kutiba calayhim wallow ilaa qaliilan minhum markii lagu jihaadkii lagu dhahay waa la faray yahuudda ee layidhi iminkaa laydinku faray arintii way dhabar jeediyeen umay soo jeesanin markaa walciyaadu billaahi rabbi alcaalamiin nebigiibaa markaa la hadlay oo wuxuu ku dhahay reer yahuudeed ama bani israa'iil wuxuu ku dhahay ninkii aad rabteen ee laydin doorayay ina allaha bacaa qad bacatha lakum taaluuta malikan ilaahay baa wuxuu idiin dooray hadda waa ilaahay maaha nebiga maaha ama qof kale ilaahay baa wuxuu idiin dooray taaluut ninka la dhahdo ayaa boqor idin noqonay isla markiiba eeg yahuuddii nebigiibay ka hor yimaadeen ay lahaayeen nebi hanaloo dooray cid madax noo ah waxay dhaheen qaaluu anaa yakunu lahu lmulk عlaynaa wanaxnu axaqu bilmulki minhu walam yu'ta sacata min almaal sideeba annaga daaluudu noo xukumi karaa annaga ka xaq mudan oo annaga inaan nala xukumo ninkani qabiilkii na xukumi jirtay kama tirsana yahuuda firqada la ydhahdo yahuuda kama tirsana ninkani waxa weeyaan xoolana ma haysto siduu noo xukumi karaa bay dhaheen subxaan allah waa markiiba waxa weeyaan warwareeg bay bilaabeen yahuuddii subxaan allah nebigiibaa wuxuu dhahay markaa waa shamcoon weeyaan ayaa wuxuu yidhi haddii uu aan idintu siiyo calaamad iyo astaan lagu garanayo inuu ninkaa ilaahay uu dooray balka warama waxay dhaheen calaamaddu maxay tahay baa wuxuu ihi waxa uu idiin soo celinayaa taabuudkii iyo sanduuqii laydinka xaday ee ay ku jirtay aqdas ilmuqadasaat waxa aad muqadaska agtiina ka ah ee aad dhowrataan ta ugu wanaagsan ay ku jirtay buu idiin soo celinaya sanduuqana waxaa ku jira baynu nidhi looxii nebi muuse ee tawraadku uu ku qornaa iyo markaa ushii nabiyullaahi muuse calayhi salaam iyo maryo uu lahaa nebi muuse nebi muuse waxa muddo dheer ka hor buu geeriyooday xilligaa iyo maryo uu lahaa nebiyullaahi haaruun oo agtooda ka ahayd waxa ugu qaalisan ay leeyihiin ayaa laga xaday marka marka yahuuddii maqashay in taabuudki iyo sanduuqii loo soo celinaayo ayay farxeen oo waxay dhaheen hadduu taa noo keeno waanu yeelaynaa dabadeedna ilaahay baa taana inooga warramo wuxuu yidhi inna aayata mulkihi an ya'tiyakum taabuut fiihi sakiinatu min rabbikum wa baqiyatu mima taraka alu muusa wa alu haaruuna taxmiluhu lmalaa'ika waxa uu idiin keenayaa taabuudkii laydinka dhacay oo ay ku sugan tahay markaa sakiina oo ah markaa waxa weye naxariis iyo markaa waxa weeyaan deganaanshiya xasulyooni ka timi xagga ilaahi subxaanahu wa tacaala iyo waxaa ku guda jira dhaxalkii ay ka tageen nebi muuse iyo nebi haaruun calayhi salaam taxmiluhu lmalaa'ika malaa'igta ilaahay baana soo xambaaraysa bu ilaahay yidhi subxaana wa tacaala sidaa awgeed taariikhda yahuuddu markay ka warramaysa dhacdadan waxay sawiraan yacni taabuudkii ama sanduuqii bay sawiraan oo malaa'ig yacni wax malaa'ig u eg intay baalal u yeeleen ayaa waxa weeyaan subxaan allah ay ku sawiraan taariikhdooda marka kolkaa malaa'igtii baa soo xambaartay dabcan iyagu malaa'igta may arkaynin waxay arkayeenun taabuudkiiyo sanduuqiiyo soo degaaya waa mucjiso kaloo la tusay markaa reer bani israaiil la tusay markaa subxaan allah waayahay taabuudkii markii loo keenay waa qasab bay ku noqotay nimankii yahuudda ahayd in ay ogolaadaan inuu daaluutu yahay boqor u yahay ama madaxweyne u yahay boqorkiibaa markaa ninkii daaluud ee wanaagsanaa ayaa wuxuu faray reer bani israa'iil inay haddaba dagaalamaan ile dagaal bay dalbanayeen oo waa kuwii lahaa waa inaan colkii kancaaniyiintae waaweynaa feedhaha waaweynaa aan iska dhicina waayahay waxa soo raacay markaa siddeetan kun ayaa daaluud soo raacay oo ciidana hase ahaatee ilaahay wuxuu rabay inuu imtixaamo yahuudi ilaahay wuxuu dhahay qaala ina allaha mubtaliikum binahrin faman shariba minhu falaysa minii waman lam yashrabhu fainahu mini ilaa man iqtarafa gurfatan biyadihim wuxuu yidhi waxaa laydinku imtixaamayaa webiga biyaha inaad ka cabtaan inaad webiga biyaha aad ka cabtaan baa ilaahay idinku imtixaamaya subxaanahu wa tacaala qofkii biyaha cabba oo samri kari waaya oo hal maalin keliya soomi kari waaya kaasi aniga ciidankayga kama tirsana buu yidhi daaluud haddii aanad biyaha isku cabbin waa webiga urdun weeyaan ee filistiin iyo urdun ku yaalla weeyaan waa nahru urdun haddaad isku cabtaan ima raacaysaan haddaydaan cabbinse waad iraacaysaan ayuu yidhahay nebigii ayuu dhahay daaluud marka muxuu ilaahay dhahay subxaanahu watacaala tacaala fasharibuu minhu ilaa qaliila minhu way cabbeen biyihii bay ka dhargeen yahuuddii in yar mooyaane hadda eeg in yar mooyaane wixii kaloo dhan way cabbeen wayna ka dhargeen biyihii subxaan allah walidalik baa waxaa la yidhi siddeetan kun baa la socdo siddeetankii kun afar kun mooyaane lix iyo toddobaatan kun baa biyihii ka dhargay subxaan allah na dhaafa buu yidhi marka lix iyo toddobaatankii kunba wuu iskaga tegay daaluud wuu soo socday markaa daaluud intuu jidka ku sii jiray baa afartii kun ee soo hadhay qaar ka mida ayaa markaa cataabay oo qayliyey oo dhahay maxay dhaheen laa taaqata lana alyawm maanta awood iyo tamarba malihi inaan wax iskaga celinno bijaaluut yaa lala dagaalamayaa jaalut oo hogaaminaya camaaliqadii iyo kancaaniyiintii waaweynaa feedhaha waaweynaa xoogga waaweynaa ayuu hogaaminayay jaaluutna waa ninka ugu weynee militariga ah subxaan allah marka waxay dhaheen awood iyo tamarba uma hayna maantaan wax iskaga dhicino koox ayaga ka mid ahayd oo ilaahay yaqiinsanayd baa waxay dhaheen qaala aladiina yadunnuuna annahum mulaaqu llah kam min fi'atin qaliilatin galabat fi'atan kahiiratan biidni illah kuwii ilaahay yaqiinsanaabaa waxay dhaheen alla fara koox yar oo tiradoodu yar tahay oo koox ka tiro badan jabiye iidanka ilaahay ku jebiyey iyo ogolaanshaha ilaahay ku jebiyey ciiddaasay ka badan tahay bay dheheen subxaan allah wallaahu maca asaabiriin ilaahayna dadka samre ayuu macooda yahay ilaahay baa idinla jira marka kolkaa waxaa la yidhi xataa afartii kun ayaa kala jabtay qaar badani ay dib u soo noqdeen waaye kuwii dib u soo noqday inta soo hadhay waxaa la leeyahay tiradoodu waxay noqotayba saddex boqol iyo iyo sagaal nin oo waxay isku tiro ahaayeen baa layidhi saxaabadii dagaalamaysay dagaalkii bedere saddex boqol iyo sagaalka nin ahaa ayaa waxa weeyaan kuwii daalut la dagaalamayay maciisana sagaal boqol iyo bay ahaayeen waayi dagaalkiibaa iminka la galay waa la iswajahay saddexdii boqol ee yahuudda kasoo hadhay sideetan kun baa ahayn saddex boqol unbaa soo hadhay subxaan allah iyo jaaluut iyo ciidankiisii camaaliqadee waaweynaa ayaa isgalay jaaluut baa wuxuu usoo baxay mubaarase iyo isu soo bax ayuu usoo baxay ninkii weynaa feedha waaweynaa subxaan daaluut oo boqorkii yahuudda ahaa xilligaabaa wuxuu la hadlay reer bani israa'iil iyo yahuudiyo wuxuu ku yidhi war yaa u baxaya waa la bixi waaye wiil yaroo lix iyo toban jir oo indho buluuga leh oo gaaban weliba ayaa ciidanka ka soo baxay subxaan allah wiilkii yaraabaa wuxuu yidhi anaa dagaalamaya waxa la yidhi war adiga iska daaye qof kaloo dagaalamaya ma jira ilma yar baa tahay adugu waa dhallinyaraa tahe waa cid ka soo baxda waa la waayey markaasuu daaluut wuxuu yidhi qofka ka soo baxa yani ciidanka ee waxa weeyaan subxaan allah maanta mubaarisa ugu soo baxa jaaluud waxaan u guurinayaa inantayda aan dhalay waxaan kaloo gadaashay magacaabaya inuu yahay khaliifka iga dambeeya iyo boqorka iga dambeeya weeyaan iga dambaynaya reer bani israa'iil marka wiilkii yaraaba soo baxay ee markaa waxa weeyaan subxaan allah wiilkii yaraabaa soo baxay lixi toban jirka ah wiilka yari wuxuu sitaa wadhaf ayuu jaaluutna halkaasuu taagan yaho seef weyniiyo wuxuu sitaa qalabkii iyo wixiibuu iyo maanta diricigii iyo aaladii dagaalkii iyo saanadiisii oo dhan baa u diyaarsan waana nin weyn oo fedho waaweyn oo cimlaaqa intee la eg ninkan kalena waa nin yaro iska gaaban iska meeldhaxaada subxaan allah wadhafkiibuu isagu qaatay waxa la yidhi war hoos seefta qaadoo la dagaalan wuxuu yidhi anigu wadhafkaan ka aqaana xagga wadhafkan ku badiya wadhafka haddaad garanaysaan waa dhagax ayaa maro lagu xidhaya deetana saasaa loo tuuraya waraf iyo shimbiri war iskama hayaanti weeyaan wuu qaatay warafkii jaaluud buu halkaa kaga dhuftay jaaluutoo weyn ayaa dhulka ku dhacay uu dhintay wiilkaa yar iyuu ahaa mataqaanaa waa nabiyullaahi daawuud weeyaan calayhi wa calaa nabiyina afdal asalaati watasliim waa nebi daawuud weeyaan ilaahay muxuu dhahay isagoo inaga warramaya qisada fahazamuuhum biyidni illaah idanka ilaahay reer bani israa'iil ku jabiyeen ninkii jaaluud ahaa wa qatala daawuudu jaaluuta daawuud ayaa wuxuu dilay jaaluud jaaluudkii weynaa feedha waaweynaa buu dilay markaa subxaan allah wa aataahu allahu almulka waalxikmata dabadeedna ilaahay wuxuu siiyey boqortooyadii ila waa loogu ballan qaadaybe subxaan allah ayaa uu la siiyey iyo xikmaddii aqoontii nabinimadii baa la siiyey wiilkii markaa nabiyullahi daawuud calayhi salaam marka yahuudi way jeclaatay nabi daawuud calayhi salaam kadibna guushii markii ay dhammaatay oo reer bani israiil ay guulaysatay ilaahay baa sheegay in la jebiyey nimankii jaaluut iyo ciidankiisii ayaa daaluut boqorkii markaa reer bani israiil u talinayay ayaa wuxuu isu keenay qabaa'iladii laba qabiiloo waaweyn bay u kala baxeen oo tafaraaruq buu ilaahay ku saliday markay diinta ka laabteen subxaan allah sida muslimiinta imikoo oo kale sooma jeedeen markay diinta ilaahay diideen oo dafireen oo ku dhaqmi waayeen ilaahay wuxuu ku saliday midlama midnimo la-aan iyo tafaraaruqoo madaxaa laysu iyagii baa isku mashquulay saasoo kale yahuuddana laysugu mashquuliyey xilliga marka taaluud baa yimi boqorkii wuu mideeyey dowlad rasmiyaba u aasaasay muddo markii ay jirta ayuu geeriyooday daaluud markuu daaluud uu geeriyooday eeg waa yahuudi daaluud wuxuu ballan qaaday inuu nabi daawud calayhi salaam uu khaliif uu noqonayo daaluud uu ka dambaynayo subxaan maxaa dhacayse yahuud qaar yahuuddii qaar ka midabaa waxay dhaheen wiilkii uu dhalay daaluut ayaa xaqule inuu madaxweyne noqdo dabadeedna laba dowladood bay noqdeen qolo markaa taabacsan nabiyullaahi daawuud calayhi salaam iyo qolo taageersan wiilkii daaluut wiilka daaluut iyo ciddii taageersaneed waxay haysteen magaalada qudus xilliga halka markaa waxa weeye nebi daawuud iyo ciidankiisi isna ay joogeen magaalada la dhaho khaliil ay joogeen oo ku taalla dhulka barakaysanee filistiin waana magaalada uu ku aasan yahay dabcan nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam waayahay sanadku markuu ahaa kun yacni alf kun sannadood dhalashadii nebi ciise ka hor ayaa nebi daawuud calayhi salaam wuxuu weerar ku qaaday wiilkii u dhalay daaluud ee qudus joogay wuu ka qabsaday marka daaluud baa nebi daawuud ba calayhi salaam la wareegay xukunkii oo dhan ilaahay baa xikmaddii siiyey ilaahay baa markaa hantidii siiyey wuu isu keenay xikmad iyo aqoon iyo cilmi buu ku fadhiisiiyey markaa subxaan allah waana mararka ugu horey waa markii ugu horreysay yahuudu degto deganaanshiya nagaantusho laga helo subxaan allah intii kaleo dhan waxay ahayd maxay dagaallo iyo marka waxa weyaan cadho ilaah iyo inkaar baa mar walba ku socotay walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin laakiinse dee waxa weeyaan eh, adduunyada laguma raagee nabi daawud waa geeriyooday sanadkii sagaal boqol iyo saddexi lixdankii miilaadiga meelaha xilli ku dhow ayuu geeriyooday waxa uga dambeeyay markaa nabi daawuud wiilkiisii nabiyullahi sulaymaan calayhi salaam oo ilaahay uu siiye mulki laa yanbagii liaxadi min bacdi qof ka dambeeya oo marka waxa weeyaan mulkigiisoo kale heli karaa maba jiro iyo cid ka horreysaba maba jirinba awood buu ilaahay siiyey subxaana wa tacaala iyo mulki ay jimanka iyo shayaadiintu u adeegaan iyo dabaylo ay u adeegaan oo uu ilaahay uu baray luuqadda mantiqa tayr yacni shimbiraha inuu la hadlay iyo qudhaanjooyinka iyo xayawaanada marka subxaan allah markaa nebi sulaymaan markii uu joogay mulki iyo awood la yaab leh ayuu markaa ilaahay subxaana wa tacala u siiyey awooddaa faraha badan leh yahuuddu dee nebi nabi sulaymaan in awood le buu ahaa xoog leh qasab bay markaa ku noqotay inay nebi sulaymaan ay raacaan subxaan allah nebi sulaymaan markaa xilligiisiibaa waxaa la dhisay baytalmaqdeska ayaa la dhisay ama waxa yahuuddu ugu yeedho haykalkii sulaymaan waana ka imika raadinayaan yahuuddu ay ka dhex raadinayaan masaajidka masjid alaqsa ay ka dhex raadinayaan waa haykalu sulaymaan bay dheheen haykalu sulaymaan sida ku qoran baybalkoodii iyo towraadooda wax iyo kutubtooda kale talmud iyo mitna iyo waxyaala kutubtooda ay haystaan subxaan allah waxa ugu qoran in yani qaabkii loo dhisay oo dhan iyo sidii loo dhisay bay markaa ay ku sharaxayaan in gidaaradu ay dahab ahaayeen tiirarku dahab ahaayeen intaasoo barkadood toddoba boqoloo barkadood ay meesha ay taalay subxaan allah waa si sifooyin cajiiba bay ku tilmaamayaan laakiin sifooyinka ay sheegayaan way isburinayaan oo baybalku laftigiisu wuxuu kale haddana leeyahay dahaba may ahayne maar bay ahayd maar iyo dahab maartaana suurtagala inay maar ahayd subxaan allah calaa kulli kay ahaataba nabi sulaymaan wuxuu dhisay markaa haykalkaasuu dhisay oo ay yahuuddu ilaa iyo hadda ay raadinayso yaa dhisay marka waxa dhisay baa la yidhi niman la dhaho maasoniyiin maasoniyiin maasoniyiintu bimacnaa waa banaa-uun waa kuwii injineerada ahay wax dhisi jiray weeyaan waana meesha firqadan qariban ee wax waxlayse maasoniyiinta loo yaqaano ee haykalka nebi sulaymaan raadinaysa ilaa iyo hadda baytlmaqdeska ka raadinaysa waa halkay ka timi iminka waa qolyahan iminka maasoniyiinta loo yaqaano magaca halkaasay ka keeneen subxaan allah waayo waxay ka waramayaan meeshii uu dhisay ee haykalka ahay ayaa meesha la yidhahdaa eh, yani qudsul aqdaas qudsul aqdaas meesha ugu muqadasaysan meesha ugu muqadasaysan meesha muqadaska ah yacni meesha ugu daahirsan aagga oo dhan ayaa waxaa la dhigay marka waxay dhaheen taabuutkii iyo sanduuqii uu ku jiray lowxii markaa nabi sulaymaan nabi eh, daawud nebi muuse ayaan ujeedaa tawraadii halkaasaa la dhigay bay dhaheen subxana halkaas ayaa la dhigay yani qudsulaqdaasna waxay uga jeedaan waa sida maalan masaajidka masaajidka wuxuu leeyay somaa mixraab meel uu imaamku galo uu ku tukado soo ma laha meel uu imaamku galo halkaas waa qudsulaqdaas waa masaajidka halka ugu daahirsan oo kale ayay dhaheen deetana halkaasaa la dhigay bay dhaheen iyagu kitaabkii towraad ahaa subxaan allah kitaabkan markaa towraad waxa weeyaan waa xarifaad badan bay geliyeen xarifaad badan bay geliyeen oo markastoo nebi uu yimaadaba uu isku dayayey nebigaas inuu wax saxo oo nebiyadii hore xataa waxay raacayeen maxay nbi shareecadii nebi muuse calayhi salaam ee waa kuwii reer bani israa'iil xukumayay xilliga ee nebiyada u ahaa waxay raacayeen shareecadii nebi muuse laakiin mar kasta way xarifayeen yahuud oo kitaabka waxaa la qorayba subxaan allah toddoba boqol oo sannadood kadib markii ugu horreysay seven hundred year toddoba boqol oo sannadood kadib nabi muuse balaag toddoba boqol oo sannadood marka waa waxay doonaan bay ku qoreen say doonaan bay u galeen marka subxaan waana inoo soo socotaa marka waa yahay haykalkii hadaba uu dhisay nebi sulaymaan ama meeshii macbuudka ahayd ee uu dhisay nabi sulaymaan calayhi salaam gebi ahaan nebi sulaymaan markii uu dhintay waa la burburiyey dabcan nabi sulaymaan markuu dhintay waa kuwii beenta ka sheegay oo ilaahay qur-aanka inoogu sheegay subxaana wa tacala waxay dhaheen nabi sulaymaan dabcan caqiidadooda markan ka warramayana waan sheegi doonaaye wuxuu caabuday sanam yani subxaan allah laa ilaaha ila allah sanam ayuu caabuday fal dembiyeedyo ciiddaa ka badan oo nebiyada ay ka sheegaanna waa jiraan mar baan ka warrami doonaa insha allahu tacala marka waxay sheegeen mulkigan iyo hantidan wuxuu ku keenay bay dhaheen yahuudi sixirooluu ahaa bay dhaheen nebi sulayman sixiroole ayuu ahaa bay dhaheen dabadeedna ilaahay wuxuu soo dejiyay labadii malag haaruuta wa maaruut ayaa la soo dejiyey haaruut iyo maaruut dadka waxay barayeen sixirka markaa labada malag waxaa la yidhi waa fitno ilaahay baa ku fitnaynaya marka malaa'igtu waxay dhihiyeen naxnu fitnatun falaa takfur waar hooy annaga hanaga baranina iminkaba ilaahay waa fitna imtixaan baanu nahay iminkaba hanagu haska baranina sixirka ha isku baranina walciyaadu billah naxnu waxaanu nahay dad fitnaya fitna naloo soo dhibay imtixaan baa naloo soo dhiba falaa takfur ha gaaloobin eeg malagii wuxuu dhahay falaa takfur ha gaaloobin yahuuddu iyagoo og in cidda sixirka barata ay gaal tahay ayay barteen ayay barteen sixirkii sababta una waxay ahayd walaalayaal ilaahay wuxuu rabay subxaana wa tacaala nebigiisii nebi sulaymaan calayhi salaam maadaama ay ka sheegeen inuu sixirole yahay bal waa kan sixirkiye waa lagugu fitneeye la kali mulkigii nabi sulaymaan car la kali mulkigii nabi sulaymaan maca sixir iyo shayaadiin oo dhan u yeedho subxaan allah laa ilaaha ila allah markaa dee xikmadda rabbaanigana meesha way ku jirta marka subxaan allah calaa kulli xaal yahuuddii markii haddaba ay haddana kufrigii iyo gaalnimadii ay ku dhaceen sixiroolayaashii wixii ay barteen iyo falkii ay barteen iyo falalow iyo balaayo dhan ay barteen ayaa ilaahay subxaana wa tacala wuxuu ku salliday kuwo kaleo xoog waaweyn bal hadda eeg mar walba ilaahay qaar buu ku salliday kaldaaniyiintii joogay dhulka ciraaq oo haystay oo dhulka ciraaq baabil baabili baabili baa loo yaqaana xilligaa baabilion dadkii reer baabilion ee baabil joogay ayaa weerar kusoo qaaday yahuudi gebi cagtay mariyeen way qabteen yahuuddii ilaa afar iyo toban kun oo yahuudana waxaa laga dhigay addoommo eeg markii hore masar bay addoommo ku ahaayeen iminkana ciraaq baa la geeyo addoommo ku noqdeen dabadeedna waxaa yimi ninka la dhaha bukhtanasar ee taariikhda ku caanka ah nin caana weeyaan bukhtanasar ama nabukhad nasarna waa la dhaha ninkaasi waa nin u dhashay dhulka baabil ciraaq subxaan allah waa wax wuxuu yimi magaalada qudus buu soo galay xilligan haykelkii nebi sulaymaan u dhisay ee yahuuddu ayaa joogtay gebi dhagax dhagax yuu qaaday dhagax dhagax magaalada qudus midh kamuu reebin wax allaaliya wixii yaalay magaalada uu raray marka halkaa kutubtooda iminka xitaa kutubtooda bibleka sida jeremaya kitaabka ladha jeremaya way yaqaanaan yahuudda way garanaysaan subxaan allah kitaabkooda biblekay ugu taala jeremaya weeyaan cutubka labiyo kontonaad faqradda saddex toban ilaa afar iyo soddon waxay sheegaysaa in bokhtanasar uu duundumiyey oo burburiyey gebi ahaanba haykalkii waa haykalkii iminka raadinayaan waxay leeyihiin haykel baa jiray gebi ahaanba waa la burburiyey subxaan allah laa ilaaha ilaa kutubtooday ugu qorantay bibalkay ugu qorantay markaasuu dhagax dhagax u qaaday waxay leeyihiin xilliga tiirarku waxay ahaayeen eh, naxaas bay ahaayeen ama maar markii horena waxay nagu lahaayeen dahab buu ahaa laakiin tana runta u dhow naxaas bay ahayd tiirarkiibuu qaatay naxaastii iyo wixii o dhan wax alaal wixii alaal wuxuu ku leeyahay dhagax dhagax ayuu u qaaday gurigii rabbiga ayay ku sheegeen kutubtooda marka yahuuddiina gebi intay ka tira leekaayeen arbiciina alfan afartan kun oo yahuudana wuxuu ka dhigay addoommo wuxuu geeyey ciraaq addoon ahaan buu iibiyay waa u shaqaynayay eeg markay kufrigii iyo gaalnimadii ku dhaceen ayuu ilaahay subxaana wa tacaala uu ku daray kuwa ka xoog waaweyn halkii bay ku noolaayeen subxaan allah ciraaq bay ku noolaayeen ciraaq waa falastiin iyo ciraaq marka la sooga de ciraaq dhul barakaysan weeyaan dhul yacni qaniye oo xoolale hobeerale webiyayaal badan ay ku yaalaan bay la barteen yahuuddii falastiin inay kusoo noqdaan waa lagu kari waaye hadda eeg yahuud waa lagu kari waaye addoonnimaday ka door bidayaan ile nolosha adduunka jecel yihin walciyaadu billah ayay ka door bideen inay dhulkii falastiin ay kusoo noqdaan subxaan allah laa ilaaha illa allah xilligaasaa waxa yidhi waxa la qoray kitaabkii towraad baa la qoray toddoba boqoloo sannadood kadib ayaa markii ugu horreysay ay qoreen ay diiwaan geliyeen markaana waxa weeyaan say doonaan bay u bedeleen kutubtoodana waxay ku qoreen hal warqadoo weyn oo loox inta qori la dhex geliya ayaa saa loo duubaa subxaana qori inta la geliya saa loo duba iminkaba saasay loogu dabaa lamana taatay dheheen kutub kutubtooda markaa qori yar oo dheer ayaa farta saa loogu loogu fiiqa marba wa looxaa yar ayaa marba saa loo rogaa sida garaanta oo kale weeyaan subxaan allah wayna xarifeen oo say waxay doonaan bay geliyeen walidalik bu ilahay wuxuuna yidhi min aladiina yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi ereygaa ayay booskiisa ku bedeli jireen walciyaadu billah saasay yeeli jireen marka kadibna waxaa soo ifbaxday sheekadodan cunsuriyadda ah ee ay sameeyeen oo ah inay yihiin the joson people dadka la doortay ashacbu lmukhtaar shacabka la doortay baa soo shaacbaxday oo waxay dhaheen annaga ilaahay baana jecel naxnu abnaa ullahi wa axibaa-u annaga waxaana carruurtii ilaahay uu dhalay iyo kuwii uu jeclaa marka ha saasay sheegteen ilaahay waa kii uga jawaabiyo ku lahaa maxay falima yucadibukum bidunuubikum haddii ilaahay uu idin jecel yahay oo aad tiidin carruurtii ilaahay uu dhalay muxuu alla idinku cadaabayaa dembiyada markaad gashaan ila markastoo dembi aad gashaan yahuuday kuwa idinka col kuwa idin baabiyo alla idiin soo diraa muxuu dembiyada inuu idinku cadaabaa bal antum basharun minman khalaq waxaa tiidiin bashar iyo bani aadam la mida kuwan abuuray laakiin yahuuddu kama dhaadhacsana yahuud waxay ilaa iyo hadda rumaysantay inay tahay maxay omvalda folk joson babel shacbulmukhtaar shacabka la doortay bay rumaysantay sidaa awgeed dadka kale o dhan waxa u yaqaanaan gentile gentile weeyaan gentile waa maxay macnadi ummiyiin ummiyiin laa yaqra'uun walaa yaktubuun waxna ma qoraan waxna ma akhriyaan sidaa awgeed yahuudiga waxa u banaan subxaan allah in qofka gentile-ka ama ummiyiinta ah qofkan yacni yahuudiga ahayn yahuudina waxaa lagu noqdaa waa inay hooyadaa yahuudiya tahay haddaanay hooyadaa yahuudiyad ahayn weligaama noqon karaysid yahuudi diinta yahuuduna diintooda ma faafiso oo diintooda lama mama geli kartid diin la geli kara maaha waayo waa diin loo dhasho oo waa de waa carruurta ilahay weeyaan saad carruurta ilahay uga mid noqon karta weli gabadh yahuuda ku dhashay bay ku leeyihin allah laa ilaaha ila allah ala kulli xaal marka yahuudi marka waxay dhaheen dadka la doortay baanu nahay dadka kalena waxa u banaan maxay ee umiyiinta ah ee aan yahuud ahayn waxa u banaan inay dhacaan boobaan riba ku cunaan wax walba ku cunaan waana dhaqankooda weeyaan sidaa awgeed yahuuddu waxa weeyaan waa bani aadamka adduunka ku nool dadka loogu nacaybka badanya waayo waa dad cunsuriya waa qof cunsuriya naftiisu cunsuriyad marka uu ku beeray saa awgeed mar walba waxaad arkaysaa cunsuriyadda awgeed in shacab shacabki shacbiyadda shucuubta kale a ku nool oo dhan ay mar walba weerar kusoo qaadeen waanaad arki doonta taarikhdooda markay ka warramay waayo waa waa cunsuriyad subxaan allah calaa kulli xaal say ahaataba subxaan allah oo ay u bannaan tahay maxay in ay say doonaan ka yeelaan maxay inanta yar markay gaadho daadeedu saddex sanadood iyo yacni hal maalin waxay dhaheen binta halaatha sanawaat wa yowmu waaxid inantu markay jirto saddex sannadood iyo hal maalin tugaamac wa tusawaj waa loo lala gogol tegayaa gogoshaa lala aadayaa waana la guursan karaa bay dhaheen waa umiyiinta wax alaali wixii umiyiina hablahoodu saddex sanadood markay gaadhaan iyo hal maalin saa doonaa laga yeelaya laakiin ka waran wadaadada binti talaata sanawaat wa yowm waaxid xalaalun aqal yani waxay dhaheen binti talaata sanawaat wa yowm waaxid aqal min yowmi waaxid bin binti yani aqal min talaata sanawaat wa yowm waaxid xalaalun lilkahanuut inanta ka yar da-deedu saddex sannadood iyo hal maalin xalaalun waxay xalaal u tahay lilkahanuuti wadaadada waaweyne yahuud laa haulaai hum lyahuud weeyaan walciyadu bilahi rabi lcaalamiin talmuudkay ku taallaa talmuudka kutubtooday ku taallaa talmuudka walciyadu bilaahi rabi alcaalamiin waayo waxalaali wixii umiyiin oo dhan waxba lama aha bani aadam lama aha markaa saa awgeed markay la dhaqmayaan reer yurubta subxaan allah say doonaan bay ka yeelaan markay la dhaqmayaan carabta say doonaan bay ka yeelaan bani aadamka oo dhan wixi ayaga ahayn waxa u yaqaanaan umiyiin calaa kulli xaal walaalayaal yahuuddii way soo laabatay addoonnimadii ayay kasoo laabatay xaggay soo laabteen waxay ka soo laabteen baabil ciraaq bay kasoo laabteen xaggay yimaadeen waxay yimaadeen subxaan allah filistiin ayay yimaadeen markii ay yimaadeen subxaan allah ayay markii ugu horreysay waxay dhiseen markii ugu horreysay waxay dhiseen macbudkii la burburiyay ila waana gidhi haykalkii ba lagama reebin deetana wax yar oo kamida ah bay dhiseen ama ay dib u soo markaa waxa weeyaan ay dib u dhiseen markaa subxaan allah baabiliyiintu markay u ogolaadeen marka inay wax yar ay dhistaan falastiin waxaa haystay baabiliyiintaasaa haysatay subxaan allah eh, dowladda yahuuduna xukun hoosaadun bay masaajidkooda ama meesha macbudkoon ay ku lahaayeen wax shaqoo kale ay meesha ku haysteen ma jirto waay dowladda ka awoodka weyn baa meesha joogtay sanadkii saddex boqol iyo labiyo lix labiyo labaatankii eh, miilaadiga ka hor yacni saddex boqol iyo labiyo labaatan sannadood dhalashadii nebi ciise ka hor ayaa waxaa dunida soo qabsaday alexander the great iskander almaqduni ninka caanka weeyaan ninka aadka u caanka weeyaan iskander almaqduni weeyaan iskander almaqduni ama alexander the great waa ninkii qabsaday maxay dunidaba qaybo badan buu qabsaday intuu kasoo bilaabay xagga iyo yurub oo dhan intuu soo qabsaday ayuu wuxuu yimi sidoo kalena filistiin buu qabsaday masar buu qabsaday haddana wuxuu qabsaday dowladdii farisiyiinta ilaa iyo hindiya ayuu tegay subxaan allah walidalik baa culimmada taariikhda iyo culimmada mufasiriinta qaar ka mid a alexander the great waxay ku tilmaami jireen inuu yahay dulqarnayn inuu yahay dulqarnayn kii ilaahay qur-aanka inoogu sheegay wayasaluunaka can dilqarnayn ayay ku tilmaameen wallahu aclam inuu isaga aha iyo inuu nin kale aha lama garanayo marka subxaan allah iskandar markuu hadaba uu yimi magaalada markuu yimi falastiin wuu qabsaday marka subxaan allah iskandarna dee dowladdiisu waa greeg ama iqriiq weeyaan iqriiqiyiin bay ahaayeen greegaas iyo dhulkaasun bay ka yimaadeen subxaan allah wadankii gacanta ayaa ku dhigay griigii ayaa qabsaday markaa subxaan allah dabadeedna waxay ku qasbeen yahuudda inay diintii yahuudda ay ka baxaan oo ay qaataan diintii greega oo ahayd kuwii sanamyada caabudi jiray dabcan markii uu dhintay alexander the great ama iskander almaqdoni markuu dhintay ayaa yahuuddii kuwii ka baa waxay ku qasbeen in ay qasab ku qaataan diintii shirkiyaadka ahayd ee ay reer yurubkii griigu xilligaa ay rumaysnaayeen sanamkoodii zios ayaa oo ay u rumaysneen inuu wiil ilaah yahay sayos baa markaa lagu qasbay yahuudda inay caabudaan wayna caabudeen yahuudi yahuudi yay caabudeen sayoskii sanamkii bay caabudeen subxaan allah saa awadeed yahuudi waxay waxay noqo waxaa jirta waxaa jirta taarikhda waxaa ku jirta yahuud la dhado yahuud alqriqiyiin yahuuddii griiga noqotay bimacnaa diintii griig ay qaateen iyo sayos iyo sanamkii sayos bay caabudeen subxaan allah waxaa la yidhi hal qabiil mooyaane oo qabiilka makaabidiyiinta loo yaqaano yahuudda ka mid ah ayuun baan diintaa qaadanayn intoodii badnayd laakiin waxaasay qaateen walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin waa kufrigoodii marka iyo gaalnimadoodii walciyaadu billah muddo kadib qabiilkii makaabidiyiinta aan qaadanin iyagu diintuu yahuuda haystay ayaa waxa uu dhex maray subxaan allah dagaal ayaa wuxuu dhex maray griigii waddanka haystay iyo qabaa'ilkii yahuuddae makaabidiyiinta ahaa dabadeedna griigii wuxuu ku qasbanaaday inuu u saamaxo yahuudda inuu u saamaxo waxoogaa xukun hoosaad ay ku xukumayaan macbuudkooda iyo in meelaha ay soo siyaartaan ayaa loo ogolaaday subxaan allah markaasay magaalada galeen kadibna waa kuwan waxay maalintaa markay gelayeen magaalada qudus markay gelayeen waxa ay mushamac ama shamacan dabka baxa ayay madaxa ku qaateen waa ciidda ay u yaqaanaan hanoka ay u yaqaanaan eh, ciidda nuurka iyo eh, shamac ay madaxa ku qaataan weeyaan subxaan allah markaas xilligaas sababtaa ay u qaataanna waxa weyan waxay ku xasuusanayaan markii eh, waxa weeyaan ay griigu u ogolaaday inay geli karayaan xukun hoosaad loo ogolaaday marka dowladda dowladdii weyneed ee griiga hoostooda ay u ogolaatay marka sanadkii saddex iyo lixdanaad ee dhalashadii nebi ciise ka hor ayaa eeg hadda griigii waa laga awood batay romaankiiba haddana yimi ba haddana yimi subxaan allah romaankii oo ka bilaabmay talyaaniga talyaanigu ka yimi roma halkaas yurubtoon o dhan buu soo qabsaday wuxuu dib ugu soo laabtay xaggeen wuxuu dib ugu wuxuu qabsaday subxaan allah falastiin ayuu qabsaday romaankii romaankii markii uu qabsaday subxaan allah ayaa waxa dhacday waxay soo magacaawdeen romaanku nin yahuudiya oo matalaya dowladda romaanka matalaya waana yahuudi magaaladana wuu xukumaya waay sidaas marka waxa weeyaan eh, subxaan allah ninka yahuudiga ee eh, oo ah nin garigoobay ayaa marka yacni nin noqday markaa dee romaaniyoobay subxaan allah ayaa markaa xukumaya yahuudda sanadkii saddex afartanaad ee dhalashadii nabi ciise ka hor ayaa waxa yimid nin la ydhahda herodes herodes ninkaasi waa waa waa nin caana weeyaan herodeskaasi markaa waa nin yahuudiya asalkiisu isagu waa yahuudi waaye wuxuuna ahaa nin markaa waxa weeyaan gacaltooyo ay u hayso romaanka oo uu romaaniyooba romaankuna xilligaa xasuusnow romaanku waxa weeyaan waa mushrikiin sayos bay caabudaan iyo sanamyadaasu bay caabudaan iyo jubiter iyo eh, subxaan allah sanamyadaasu bay caabudaan waayahay herodos ayaa markaas meeshii macbuudkii la burburiyey ee baaba-ay ayuu haddana mar kale dhis ee haykelkay raadinayaan ilaa mati mise jeer buu burburay imise jeer bu burburay haykelkan ay leeyihin haykelkii nabi sulayman baa raadinayna imise jeer buu burburay subxaan allah ee iyo afkoodiiyo kutubtooda ugu taala intaasoo jeer ayuu burburay herodes baa mar kale dib u soo celiyey haykelkii bay dhaheen subxaan allah sanadkii shan iyo tobnaad ee yacni shan iyo toban sano dhalashadii nabi ciise ka hor ayaa waxaa dhashay markaa la yidhi maryama alayha asalaam nabi ciise hooyadii xiliyadaasay dhalatay saddexiy toban sano afariy toban sano shaniy toban sano ka hor dhalashadii nebi ciise waayo hooyadii waxay nabi ciise ka weyneed afariy toban sano shaniy toban sano saddexiy toban sano ilaa qaar ay dhahaan koob iyo toban sannadood ayay ka weyneed subxaan allah dee waqtigaa dumarku iyagoo yar bay guursan jireen oo caruur ay dhali jireen calaa kulli xaal xilligaasaa waxaa dhalatay maryama calayhi asalaam maryamaa ah marka aabaheed qisada ilaahayba qur-aanka inooga sheegay aabaheed cimraan ayaa la dhigi jiray suuratu ala bu buu ilahay inooga warramay aabaheed iyo qoyskeedu niman wanaagsan bay ahaayeenoo subxaan allah dad wadaada ah ayay ahaayeen marka maryama hooyadeed baa ilaahay bay ka bariday subxaana wa tacaala inuu ilaahay uu siiyo wiil wiilkaasoo u adeega maqdiska eeg marka waa la dhisay baytilmaqdeskii herodes baa dhisay waa inagii sheegin marka waxa dhacday hooyadeed baa bariday waxay tihi ilaahayo wiil baan ku weydiistay hase ahaatee ilaahay wuxuu siiye inan gabadh ba dhalatay subxaan allah calaa kulli xaal tay noqotaba maryamaa loo bixiyay inantii inantii markaa yani aabaheed baa dhintay yani qisadu siday u socoto yacni aabaheed cimraan ayaa dhintay waayo haddii aabaheed uu nool yahay dee cid kafaalo qaadata subxaan allah dee looma raadin lahayn markaa hooyadeed baa inantii soo qaaday waxay rabtay inay inantaasi ka shaqeyso masaajidka ama macbuudka meesha ilaahay lagu caabuday inay ka shaqeyso markaa maradii bay kusoo duuduubtay inantii yarayd oo maryama ahay calayhi asalaam dabadeedna waxay la timi meeshii goobtii masaajidka xilligaa waxa yahuuda madax u ahaa oo nebi u ahaa nebi ile mar walba waa inaga nidhi nebi baa la jooge waxaa nebi u ahaa nebi zakariya calayhi salaam nebi zakariya oo oday ah ayaa markaa wuxuu u ahaa subxaan allah wuxuu u ahaa nebi buu ah nebi zakariyana wuxuu qabay maryamadan yar ee imminka dhalatay walaasheed baa layidhi riwaayo kalena leedahay habar yarteed ayay ahayd kay ahaataba isku qoysun bay ahaayeen marka maryama iyo waxa weeyaan eh, nebi zakariye xaaskii uu qabay waxa weeyaan waxay ama walaalay ahayn ama isu habaryar bay ahayn waayo dabadeedna inantii yarayd baa la keenay waxay inan yaro waxa weeyaan subxaan allah dee maqaam kule aabaheed baa maqaam lahaa waa la isku qabsaday wadaadadii joogin meesha ayaa isku qabsaday anaa markaa kafaalo qaadanaya anaa kafaalo qaadanaya anaa korinaya anaa korinaya calaa kulli xaal waxaa la galay quraca qorituur waxaa ku guulaystay nabi zakariya fakafalaha zakariya bu nabi yidhi zakariya markaa kafaalo qaatay maryama calayhi asalaam maryama markaa gabadh yar bay ahayd oo mucjisooyin ba ilaahay uu ka muujin jiray calayha asalaam iyadoo yar waa tii markaa uu nebi zakariya ku arkay iyadoo cunto cunaysa kulamaa dakhala calayha zakariya almixraaba wajada cindaha risqan qaala yaa maryamu ana laki haada qaalat huwa min cindi illah markuu nebi zakariya usoo galaba wuxuu ka helaa agteeda cunto la yaab leh oo aan xilligii ay soo go-aysayba aanay jirin deetana wuu weydiiya cuntadan xaggaad ka keentay waxay dhahaysay xagga ilaahay baa iyo arsaaqay hunaalika daca zakariya rabbahu halkaas iyo dhacdada awgeed ayuu nebi zakariya wuxuu baryey ilaahay ilaahayow wiil isii oo ubad muu dhalin marka ilaahay markuu baryey nebi zakariya ilaahay wuxuu siiyey subxaanah wa tacaala raxmadiisii oo warkaa wuxuu ilaahay uu u idmay inuu nabi zakariya uu dhalo wiilkiisii markaa nebi yaxya alayhi salaam calayhi salaam nebi yaxya markaa u dhashay markaa nebi yaxya isaguna wuxuu noqday nin maqaam ku leh yahuuddii agtooda waayo waxaa dhalay di nebigoodii nebigoodii zakariya ahaabaa dhalay marka isagana wuxuu ahaa nin marka waxa weeyaan maqaam iyo boos ku leh markaa reer bani israa'iil agtooda alayhim calayhim asalaam marka marka weliba nebi yaxyana aad bay u jeclaayeeno waxay u yaqaanaan yaxya almacmadaan yaxya almacmadaan bay dhahaan yaxya almacmadaan waxaa loogu bixiyay waxa la yidhi meelaha webiyada ah ayuu dadka marka waxa weeyaan biyo ayuu ku shubi jiray macmadaan buu ku samayn jiray marka subxaan allah afka ingiriiskana waxaa loogu yeedhaa john the baptist john the baptist marka madhab weyn oo diin sideeda u madax bannaan oo christanka ka a ah ayaa la dhaha baptism oo nebi zakariya dhahaa waan nebi yaxyaan raacsiisanay marka john the baptist waa nebi yaxyay u jeedaan subxaan allah waa yahay nebi yaxye yacni nebi yaxyena waa joogay sidoo kale maryamina waxay dhashay nebi ciise calayhi salaam qaabkii mucjisada ahayd subxaan qaabkii mucjisada ahayd ayay ku dhashay aabala-aan deetana way tuhmeen ila way yahuudiya way tuhmeen waxay dhaheen maryama xagaad ka keenta aabbahaa nin wanaagsan buu ahaa waxaad joogtay mixraabka iyo masaajidka kamaad bixi jirin xagaad cilmaha yar ka keentay subxaan allah markaa fa ashaarat ilay ilahay baa qur-aanka inoogu tilmaamay ilmihii yaraayoo nebi ciise ahaayo ay sidato ayay u tilmaamtay ilaahay baa soo farayay waxaa la yidhi keliya ilmaha yar baa ilaahay ku hadlaysinaya mucjisada khalaas ah, hooyadiibuu difaacaya ilmi yar ay un bay u tilmaamtay fa ashaarat ilay qaala qaaluu kayfa nukalimu man kaana في lmahdi sabiya waxay dhaheen sidee baan ilmo yaroo dhararta saaran oo iminka dhashay ula hadli karayn wiilkii yaraabaa hadlay oo hooyadii difaacee dhegayso qaala inii cabdullah aataaniy alkitaaba wajacalanii nabiya wajacalanii mubaarakan aynamaa kuntu waawsaanii bisalaati wazakaati maa dumtu xayan wabaran biwaalidatii walam yajcalnii jabbaaran shaqiya wuxuu dhahay addoonkii ilaahay baan ahay nebi baan ahay ilahay baa kitaabii siiye waa ilmo hadlay mucjiso kale yahuuddu aragtay subxaan allah waa yahuud ma wax ku qaadanaysa bay u malanaysaa waa maya waxba kumay qaadan maryane anaga hanoo sheegin bay dhaheen ilmaha yar yaa kaa dhalay subxaan allah waxay way ka aamustay iyada waxaa la faray maxay inay aamusto may la hadlin way tuhmeen markaa maxay ku tuhmeen xumaan iyo zino walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin markaa eeg way fakareen waxay dhaheen ila waa yahuude nebi inay dilaanna way rabaan nebiyadana way dili jireenna waa nagii sheegnay waxay rabaan nebiyadan inay dilaan calayhum assalaam deetana waxay dhaheen haye yaa ka dhalay marka waxay dhaheen yaa dee kafaalo qaatay marka maryamo yaa kafaalo qaatay soo soo koriyey waa zakariya nebi zakariyay markaa baacsadeen oo eryadeen odaygii weynaa subxaan allah oo nebiyullaahi zakariya ahaa calayhi salaam wuu ka orday meel kaynabousa u dhex galay dabadeedna subxaan allah geed baa ilaahay uu albaab ka furay qaab mucjiso ah geedkiibuu dhex galay subxaan allah minshaar bay soo qaateen iyagu way arkeen ama ibliis baa tusay baa layidhi walciyaadu billah nebi zakariya iyo iyo wax waxway geedkii uu ku hoos jiro ayaa minshaartii lagu kala dhambalay laba qaybood baa laga dhigay sidaasay ku dileen nabi zakariya alayhi salaam subxaan allah magaalada marka waxaa markii hore loo ogolaa yahuuddu inay xukun hoosaad ay wadato marka roomaankiibaa waxay magacaawdeen nin la dhahdo badlemos bal hadda xusuuso badlemos waa sanadkii lixiyo labaatanaad ee miilaadiga sanadkii lixiyo labaatanaad ee miilaadiga lix labaatan sanadood baa nebi ciise dhalashadiisii kasoo wareegtay markaa badlamos ayaa waxa dhacday wuxuu adeer u ahaa baa la yidhi gabadh uu adeeru yahay ayuu adeer u ah wuuna jeclaa gabadhaa si waaliya buu jeclaa hadda adeer buu yahay waa maxramkeedii haddana wuu jeclaaday walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin gabadhiina dee maadaama ninkani uu boqor yaho falastiin iyo dhulkan oo dhan uu ka taliyo iyadoona dee way jeclaatay inay guursato marka markaan xilligaa waxaa joogay nebi yaxye iyo nebi zakariyaba way joogeen baa la yidhi xilligaa marka nebi yaxye alayhi salaam ayaa la weydiiye waxaa la yidhi noo fatwood ninkii badlomoos ahaabaa wuxuu yidhi gabadhan ma guursan karaa nebi yaxye wuxuu dhahay waayaha waa waan iclaamin doonaa waxaad yeelayso waxay uu sugayaa ninkii boqorka ahaa inuu loo iclaamiyo inuu guursado inantu adeerka uu yahay maxramkeeda ah ee u xaaraanta ka tahay inay guursato nabi yaxyaa markaa dadkii o dhan ba isugu yimi meeshii masaajidka ahayd wuxuu iclaamiyey inay xaaraan tahay oo aan weligii yaabitii guursan karin inina u adeer u yahay saad u guursataa walaalkaa rumabaaba dhaleen subxaan allah usqida fi yadihi gacmihiisu ku hoota dhacay markaa ninkii badlemos ahaa dabadeedna gabadhii gabadhii maaragtay maadaama loo diiday inay adeerkeed guursato gabadh balaaya bay ahayd oo shaydaamada nabigeena wuxuu ku tilmaamay baqiya min baqaaya bani israa'iil mid jidhkeeda ka ganacsato ka mid mida dumarka xumaanta taqaanee reer bani israiil buu nabigeenu ku sheegay sala allahu alayh waalihi wasalam waay gabadhii baa markaa adeerkeedba u jaastay way jaastay intay isu soo qurxisay way jaastay jaastay way ciyaartay way neekiisay way jaastay khamri bay ka dhargisay kadibna waxay ka dalbatay in ay yaxyo dilaan ninkana waa nin boqora ah weeyaan dowladdii romaankuna meesha way joogtaa yahuud baa loo diray fa waa la soo qabtay nebi yaxye madaxay ka gooyeen nebi yaxye calayhi salaam waa nebigii kale waa nebigii kale yahuud ay saa u galeen aabbihiina way dileen isagiina way dileen subxaan allah marka inta madaxeedii la madaxii nebi yaxya lasoo qaadaba gabadhii jidhkeeda ka ganacsan jirtaa loo dhiibay waxaa dhacay markaa waxay sheegaysaa riwaayanku in gabadhii ilaahay uu dhulka la jaray baqiyadii waxaa keentaday inuu ilaahay dhulka la jaray ilaa iyo iminkana ay dhulka halka ugu hooseysa sii socoto maalin bahiish uu gabadhaas uu leeqo dhulku nebi ka mida nebiyada ilahay bay saa u galeen firs yahuuddii dabcan waxay isku dayeen inay dilaan maryama iyo iyo nebi ciise ila nebiyadii kaloo dhan bay laayeen ee ka waaweynaa xilligaa noolaa nebi yaxya nebi ciisena wiil yar buu ahaa marka waxay rabeen isna inay dilaan oo khaarijiyaan subxaan allah way hooyadeed hooyadii hooyadiibaa markaa kaxaysay oo waxay tageen dhulka masr nabi ciise alayhi salaam dabadeedna way soo laabteen kadibna nebi ciise calayhi salaam da markay soddon sanadood ahayd wuxuu bilaabay in markaa uu dacwaddii uu dadka uu baro oo nebi buu ilaahay uu ka dhiga wuu doortay ilaahay subxaana wa tacaala ulil acasmiguu ka mid yaha rusulada ugu fadliga badan dadka ugu fadliga badan adduunyada weeyaan ee ilaahay uu abuurayba subxaana wa tacaala waa nebi kamid mida nebiyada ilaahay markaa eeg yahuuddii dhibtaasoo dhan culaysyaa ilaahay uu dusha ka saaray marka nabi ciise ilaahay wuxuu usoo dejiyey inuu yahuudda uu ka dejiyo culaysyadii dusha laga saaray marka ilaahay wuxuu dhahay waa rasuulan ilaa bani israa'iil nabi ciise waayo waa rasuul loo soo diray reer bani israa'iil yaa loo soo diray nebi ciise reer bani israa'iil okay iminka kadhahayaan ugu wan masiixiyoobe eeg bal isweydii warkaal aduma yahuudi baa taimsan reer bani israa'iil bal isweydii kadhahayaan ugu wan masiixiyoobe nebi ciisa raacay buu yidhi war ma yahuudi baati waa maya mama saad ku noqotay ma reer bani israiil baad kasoo waa may nabi ciise waxaa loo soo diray reer bani israiil wa rasuulan ilaa bani israiil reer bani israiil baa loo soo diray qur-aankaasaa yidhi bibalkuna sidoo kale wuxuu leeyahy nebi ciise isagoo hadlay waa bibalkooda isagu qoran waxaa aniga soo diray oo keliya yahuudda eeg yurubtan iminka iyagu yurubta ma yahuudba maraykanku ma yahuudba australiyaanku ma yahuudba afrikaanka kiristaankahi ma yahuud ba yaa loo soo diray nebi ciise reer bani israiil oo keliya subxaan allah cid aan looga soo dirin nabi maxamed baa loo soo diray reer yurubta iyo maraykanka iyo australiyaanka iyo afrikaanka iyo chiniiska loo soo diray iyo latin america iyo baragwa iyo orogwa iyo chili loo soo diray waa nebi maxamed sala allahu alayh waalihi wasalam mana oga mana oga ciddii la doonaya inay gaadhsiisana waa inaga weeyaan subxaan allah la doonaya inay gaadhsiisana waa inaga weeyaan calaa kulli xaal say doontabaate nabi ciise wuxuu bilaabay inuu dadkii dacwaddii ugu yeedho way arkeen way xaasideen marka ninkani muxuu ahaa subxaan allah dacwaddii wax kasta way weydiiyaan way dhibaan way dhibaan dhagxaan bay la dhacaan meeshu ka khudbadeeyaba dhagax bay kusoo tuuraan way dhibayeen way dhibayeen ilaa iyo markii ugu dambaysay ay go-aansadeen inay dilaan khalaas way dilayaan marka subxaan allah marka ilaahay subxaana wa tacala annaga caqiidadeenka muslim ahaan bal rafacahu allahu ilayh ilaahay baa sare u qaaday khalaas bes ilahay baa sare u qaaday isagoo nool waa caqiidada islaamka iyo muslimiinta subxana allah la ilaaha ila allah laakiin yahuuddii waxay sheegteen in ay dileen nabi ciise marka ilaah wuxuu sheegay walaakin shubbiha lahum wma qataluuhu wma salabuuhu walaakin shubbiha lahum wma qataluuhu yaqiinan ilahay wuxuu uhi subxaana wa tacala may dilin manaysan salbinin oo karooska may ku dilin iyo qodbinta kumay dilin hase ahaatee way ismoodsiiyeen oo goobta ay sheegeen qof baa lagu dilay nafar ka mida saxaabadii iyo xawaaridii nebi ciise muu joogin bal ka war sida kutubtooda xitaa iminka ku qoran all all waa maxay macnaheedu afka ingiriisiga bali macne all what means all all means all war all waxay la macno tahay all dhammaantood dhammaantood meesha maj way ka yaaceen goobtii la leeyahay nabi ciise lagu salbiyo lagu dilay ninkan le riwaayad baan soo waxa weeyaan yaa riwaayadda laga qaataa waxaa riwaayadda laga qaataa qofkii nabi ciise saxaabadiisi nabi ciise saxaabadiisi nafar muu joogin goobta bal ka war waxay iminkan inay leeyihiin nabi ciise ayaa la dilay nafarna muu joogin goobta lagu dilay subxaana siday ahaataba adigu waxay sheegteen yahuuddi inay dileen nabi ciise manaysan dilin manaysan salbiniyin isaga riwaayoonka markaa waxa weeyaan aayada walaakin shubbiha lahum yacni way ismoodsiiyeen culammada mufasiriintu qoloba waxbay ku fasirtay qolo waxay dhaheen qof kale ayay dileen qolo kale waxay dhaheen maye nin ka miday roomaankii doonayay inay dilaan nebi ciise waayo roomaankii falastiin haystay iyo yahuuddii baa iskaashato waxay doonaya inay ciise dilaan ayaa markaa waxa weye ninkii doonayay inuu dilo ayaa shabihiisii ilaahay subxaana wa tacaala gebigiisiiba nabi ciise sare loo qaaday muuqaalkii nabi ciise u lahaana mid roomaana baa dusha laga saaray subxaan allah kullu haadaa waxaanu leenahay ilaahay inoomu caddaynin ee ilaahay wuxuu noo caddeeyay inaanay weligoodba dilin manaysan dilin manuusan salbinin walaakin shubiha lahum wamaa qataluuhu yaqiinan for suwardi yacni for suwar sida la hubo ee runta ah ee xaqiiqada ah may dilin nabi ciise calayhi salaam yahuuddii eeg waxay rabaan inay intii xawaariyiinta ahayd ee raacday labiyo toban nin miyay ahayn koob iyo toban mid khiyaano ku gacay bay sheegeen baybalkoodu calaa kulli xaal dhowr iyo tobankii nin ama tobankii qof ee xawaarida ahaa ee nebi ciise raacsanaaba ayay waxay ma mataqaanaa annagaa dilnay nabi ciise hmm, annagaa dilnay daawo weliba ilaahay siduu uga warramayo subxaana wa tacaala nabi ciise ma rumaysanin way ka kufriyeen way ka gaaloobeen diintiisii way la dagaalameen waxay isku dayeen inay dilaan wayna ka been sheegeen waxay dheen waanu dilnay waxayna ku tilmaameen wiil khayrul sharciya baleeg ilaah baan idinku dhaariyeen yahuuddii sheegatay inay dileen nebi ciise ayaa maanta waxa loo kala taag waayay masiixiyiintii laga dilay ilaahoodii oo ciddii dishay bay ku dabadhnaban yihiin maraykankii bal waay waay miqyaaskii uu isbedelay waagii hore reer yurubtu reer yurubtu way nacbayeen yahuudda waxay dhihi jireen mataqaanaa cris killer cris killer waa kuwii dilay masiixiyiinta ju ju meeshay ku arkaanba lacnadii dhagax bay ku tuuri jireen eeg way cris killer ilaah iyagiibuu dileen ilaah bay dileen ayay dhihi jireen subxaana allah eeg siday adduunku isu kala bedelay iminka subxaana allah subxaana allah yahuuddii iyo kiristaankiiba isku dhegan laga dilay ilaahooda iyaga aragtidooda ilaahoodii buu ka dileen walciyaadu billaahi rabbi alcaalamiin walciyaadu billah calaa kulli xaal calaa kulli xaal waxay dhaheen nin yahuud ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo inooga warramay inaa qatalna almasiixa ciisa bnu maryama rasuul allah annagaa dilnay ciise ibnu maryama wiilkii maryam yaa dhashay ee masiixa ahaa rasuul allah rasuulki ilaahay may u rumaysnaayeen rasuulka ilaahay maya laakiin maxay u leeyihiin rasuulka ilaahay baanu dilnay waxay ku tusinaysaa annagu in matala iminka haddii qof la dilo madaxweyne iyo haddii la dilo qof yaroo miskiino iska caadiya masku midba waxay dhahayaan waa madaxweynihii dalkaasaanu dilnay may u rumaysanin inuu rasuul yahay laakiin markay si ay kuu tusiyaan ay kuu cadhogeliyaan ayaa waxay dhihi innaa qatalna almasiixa ciisa ibnu maryama rasuul allah annagaa dilna ciise ibnu maryama oo masiixii ilaahay ahaa annagaa dilnay rasuulka ilaahay annagaa dilnay ayay dhaheen wabikufrihim wa qowlihim calaa maryama buhtaanan cadima waxaa ilaahay u ku lacnaday yahuudda gaalnimadooda kow iyo been abuuradkii ay ka sheegeen maryama ila maryama waxay dhaheen khayrulsharci baad ku dhashay nebi ciise calayhi salaam xaasha mana jirto taasi waa beentooda calaa kulli xaal nebi ciise calayhi salaam ilaahay baa sare u qaaday subxaana wa tacaala hase ahaatay iyagu iminka waxay rumaysan yihiin nebi ciise saliibka lagu dilay ama korooska lagu markii haddaba ay intaasi dhacday oo falkaasi ay dhaceen waxa dhacday yahuudi yahuudiba waxay bilaabeen in ay ah, saxaabadii nebi ciise xawaariyiinta ahayd in ay laayaan idihaad bay ku sameeyeen way ku kacdoon ka dhan ah masiixinimadii ka dhan ah marka ile waa yahuuda cid walba oo la cole way way laayeen intay leen karayeen markaa way qaxeen butrus oo ka mid ahaa xawaaridii nebi ciise oo butrus la dhaho isagu wuxuu tegay magaalada rome ila waddanka waxaynu nidhi waxa haystay romaanka isagu rome buu tegay caasimada rome bool bool oo nin nin yahuudiya aha oo ah aasaasaha rasmiga ah, aasaasi diinta christanka the real founder of christianity weeyaan st paul waa ninka weeyaan bool ama bols ninka loo yaqaano magaciisa lama dhihi jirin bool lama dhihi jirin magaciisa magaciisa waxaa la dhihi jira shol shol ayaa la dhihi jiray yahuudi buu ahaa wuxuu col u la ahaa masiixiyiinta wuu jiray eeg masiixiyiintuu len jiray markii hore nabi ciise saxaabadiisuu len jiray maalintii dambe waa shool weeyaan waa ninkii shool la dhihi jiray ayaa nebi isagu saxaabada nabi ciise kama mid ahayn waa beentay sheegaan masiixiintu kama mid ahayn weligiina muu arkin nabi ciise calayhi salaam laakiin saint paul ama shool ninkii la dhihi jiray magaciisa iminka loo bixiyay saint paul oo laga dhigay magac reer yurub la saaray cunsuriyadda awgeed subxaan allah laakiin shool weeyaan waa yahuudi buu ahaa subxaan allah ayaa waxaa dhacday ninkii layn jiray masiixiyada wuxuu ku riyooday riyuu arkay isagoo meel suuriya u dhow maraya ayuu arkay dabadeedna wuxuu yidhi waxaan ku riyooday ciise masiix oo ilaahay ah waa siduu sheegtay isagu kutubtooda ugu taalle oo igu leh limaada tadahidunii war maxaad ii silcinaysaa silcinaysaan wuxuu ku riyooday ilaahay oo ku leh maxaad ii silcinaysaa ma ilaahay baa la silciya walciyaadu billahi rabi alcaalamiin laakiin waa kufrigood iyo galnimadooda walciyaadu billah calaa kulli xaal saasuu sheegtay ninkii dabadeedna wuxuu dhahay waxaan arkay wiil wiilki ilaahay baan arkay wuxuu isoo faray fariimo farabadan riyo riyo riyo riyo riyo waa ninkii marka riyooyinka qoray waa ninka qoray kitaabkan bibleka iminka ee loo tooriyo kitaabka bibleka qaybta maaragtay ee christanku leeyina new testamentk loo yaqaano boqolkiiba lixdan isagaa qoray waa saint paul waa ninkaynu nidhi waa ninka aasaasay diintan christanka waa ninka sheegtay inuu ciise ilaah ahaa waa ninka sheegtay inuu ciise wahaa wiil ilaahay u dhalay walciyadu bilahi rabbi alcaalamiin waa isaga weeyaan erayada isaga loo tiiriyo waayo waxaa dhici suurtagal ah in isagana laga been sheegay wallahu aclam ilahay baan og subxaan allah laakiin erayada isaga loo tiiriyo ayaa ah markaa kuwa kufriga iyo gaalnimadu ay masiixinimada halkay kasoo gashay marka oo nebi ciise weligii de muu sheegan inuu ilaah yahay iminkana xitaa kutubtooda kuma taala maxay inuu ilaah inuu mar keliya wuu dhahay anigu ilaah baan ahay ama uu dhahay aniga hallay caabudo ama uu dhahay anigu wiilkii ilaahay uu dhalay baan ahay ma helayaan meelnaba kagama taala kutubtooda laakiin dadkii kale bool iyo kuwii lamid ahaabaa sheegtay afka sheegay boolna waxa yidhi nin wuxuu aha falsafad falsafadyahaan yaqaano falsafadii buu kusoo daray markaa diinta kristanka subxaan allah budrus wuxuu tegay roma wuxuu diinta gaadhsiinaya masiixinimada intii yahuuddee roome ka joogtay bool sidoo kale isna roomuu tagay iyo dhulkaas romaanku ay xukumayeen ayuu tagay isagu markaa waxaa la yidhi mushrikiintiibuu isagu diinta gaadhsiinayay marka eeg diintu mar qof walba saxaabi kastoo ka mida saxaabadii nabi ciise mid walba si gaara ayuu diinta u fidinayay maadaama aynay lahayn diintu meel loo noqdiyo markas iyo kitaab loo noqdo qof walba waxa weeyaan fikraddiisina waa ku daray kitaabkiina wuxuu doonu ku daray subxaan allah qofba waxbuu qoray marka qofba waxbu uu qoray kadibna waxa dhacday ninka la ydhahda neyron ama nairon oo haystay romaanka ayaa wuxuu dil toogashaa uu ku xukumay bool iyo butrus oo joogay rom ayaa lagu xukumay waa la laayay marka gebigoodiiba waa la laayay subxaan allah calaa kulli xaal kadibna waxay bilaabeen masiixiyiintii in ay sawiraan sawiro waa markii sanamyada ay sawireen wey sanam inay ka sawiraan nebi ciise calayhi salaam iyo waxyaala saas oo kale khuraafaad fara badan ay diinta soo geliyeen khuraafaadkii roomaanku ay rumaysnaayeen iyo qoraxdii ay caabudi jireen iyo waxyaalahaas o dhan waa markay diinta soo gashay waa subxaan allah waa markii ay dhaheen nebi ciise wuxuu dhashay afar iyo labaatanka december buu dhashay nebi ciisena afar iyo labaatanka december muu dhalanin oo ku beegan yani xilliga dhaxanta nabi ciise wuxuu dhashay xagaaga waxaanad ku garanaysa inuu xagaaga dhashay ilahi baa inoo sheegay subxaana wa tacala qur-aanka ku sheegay markii maryama ay dhalaysay nabi ciise muxuu ilaahay yidhi wahuzi ilayki bijidci nakhlati tusaaqit calayki rutaban janiya jiridda gilgil ha ka soo daadato timir faresh ah goormay falastiin timirta fareshtahi ka baxdaa ma xagaaga mise qabowbaha markay december ugu qabowdahay oo falastiin sidoo kale beraf hesho goormay heshaa waa nabi ciise xagaagii buu dhashay muu dhalin in december waxay ku beegeen dhalashada nebi ciise xilligii walciyaadu billah ay qoraxdu u dhalan jirtay waa waa ciid berigi horeba jiri jirtay oo nimankii qoraxda caabudi jiriyo farisiyiintii iyo romaankii dadkii mushrikiintaha ahaa afar iyo december iyo shan iyo december oo ay rumaysnaayeen in shaydaankii cunay qoraxdu uu dib usoo celiyey ama ay dib usoo noqonayso qoraxdii xilligaasay u dabaaldegi jireen afar iyo iyo shan iyo december waxayna ku beegeen dhalashada nebi ciise ala kulli xaal say doontaba ha ahaatee subxaan allah sanadkii lix iyo lixdanaad oo lix iyo lixdan sannadood kadibna yani sanadkii lix iyo lixdanaad ee miilaadiga yahuudi baa haddana kacdoon waxay ku kaceen oo romaankii ku kaceen romaankiibi iyo waxay isqabsadeen yahuudi magaalada joogtay romaankiina isna isku weer iyo xisaha iyo go'doon ayuu ku qabtay dhulkii ay yahuuddu joogtay afar sannadood buu go-doon ku hayay afar sannadood markii laga soo wareegay sanadku uu marayay toddobaatankii miilaadiya ayaa waxaa dhacday ninkii la dhihi jiray eh, tios ama titios ayaa magaaladii soo galay halkuu soo galay qudus gebi ahaan yahuuddu waxay lahayd dhagax dhagax buu u qaaday wuu burburiyey haykalkoodii buu burburiyey wixii oo dhan buu burburiyey cagtu mariyey subxaan allah markii boqol iyo labiiyo soddon sannadood ay taariikhdu maraysay miilaadigu ayaa waxaa sidoo kale nin yahuudi yahuudiyo baarkhoor la dhaho ayaa isna kacdoon ku sameeyey roomaankii roomaankii baa cadhooday isaguna waxaa la soo diray mid la dhahda haadifiyan haadfiyan haadfiyaankan oo roomaan ahaa isna magaalada markuu soo galay kii hore masaajidada iyo intan macbud macbudkunbuu burburin jiray kani magaaladaba wuu burburiyey ol dabadeedna magaalo kanu ka duldhis wax allaali wixii raada yahuuddu lahayd wuu burburi yahuuddan iminka siay u raadinaysa waxay leeyihiin haykalkii nabi sulaymaan baan raadinaynaa waa inta jeeray la burburiy imise jermanku ayaan ayaanu akrinay intaasoo jeer baa la burburiyey haadfiyaan magaaladiiba wuu burburiyey baan ku markaasuu magaalo cusub dhis qudus baa markii hore loogu yeedhi jiray orshaliim magaalada nuuraysa waxa uu bixiyey meeshiiba iliya ayuu bixiyey subxaan allah waa magaca iliya ayuu bixiyey meeshii ay yahuuddu macbuudka ku caabudi jirtayna sanam weyn ayuu ka taagay oo jubiter la dhaho oo ah sanamkii ay caabudi jireen dowladdii roman ku caabudi jiray ayuu ka taagay markaa meesha subxaan allah subxaan allah waa jubiter bay caabudeen yahuuddina wuu ku qasbay subxaan allah magaaladiina waxaa loo bixiyay eliya eliyana warka waa quduso xilligii nabigeena qudus waxaa loo yaqaanay eliya oo waa kii xadiiska saxiixa bukhaari haddaad akridi xadiiska labaad ama xadiiska saddexaad ee kitaabka bukhaari maxaa ku qoran qisadii abu sufyaan markuu tegayey u tegayey heraqal wuxuu kula kulmay heraqal halkee magaalada madiina eliya magaalada eliya eliya waa halkee waa qudus eliya buu bixiyey ninkan romaankii magaaladiibu u tirtiray subxaan waa yahay haykalka maxaa la dhahaa baa la yidhi waan sheegi doonaa insha allahu tacaala Ehm, haddana ninkii markaa magaalada oo dhan burburiyey ee burburiyay gebigood oo dhan wuxuu soo saaray qaraar cusub iyo go-aan wuxuu ihi ruux yahuuda ma soo geli karo dhulka falastiin maba soo geli karo yahuuda dhulka falastiin mamnuuc waa laga saaray yahuudi o dhan dhulka falastiin dabadeedna subxaan allah gebigoodiiba waxaa loo iyagoo addoomaaba waxa loo iibgeeyey rooma balaag yahuudda imise jeer ayaa mar walba waxa weeyaan la iib geenaya iyagoo addooma mar masar baa la geeyey mar ciraaq iyo baabilyon baa qaadatay mar farisiyiin mar greeg mar roman mar walba markii dembiga iyo macsida ku dhacaanaya la iibgeeya iyagoo addoommo ah subxaan allah waayahay yahuuddu may soo gelin umanay soo dhawaanin dhulka falastiin in ka badan laba boqol oo sanadood markaa markuu hadafayaankaasi uu ka saaray dhulka laba boqol oo sanadood umay soo dhawaaneen falastiin markaasaa falastiin labadaa boqol ee sannadood baa waxaa la yidhi nolol ugu horreysay iyo deganaansho iyo xasilooni ugu horreysay intii kale inkaar bay kula hoos jireen baa la yidhi dhulka walciyaadu billah kadibna waxay bilaabeen inay qaxaan meel walba u wa waa kuwii roome ayay usoo qaxeen markaa yahuudda reer yurubta ee uu leen jiray marka hitler xag isagay kusoo galeen yurubta marka ninkaasi uu eeryaba yurubta soo galeen iyo jarmalka soo galeen sidoo kale waxay u qaxeen jasiiradda carbeed oo qaar ka mid ah jasiiradda carbe bay aadeen ayagoo raadacaynaya nebiga cusub ee dambe ee imanaya ay kutubtooda ku qoran ee nebi maxameda sala allahu alayh wasalam waa kuwa degay markaa magaalada madiina sala allahu alayh wasalam magaalada madiina waa kuwa degay bal maxaad yahuudiyow naga soo doontay oo carabta ka soo doontay bal isweydiin yahuuddu maxay ka joogtay magaalada madiina ay ka soo dooneen ila waa su-aal isweydiin leh lianno sababtu waxa weeyaan waxa kutubtooda ugu qornayd inuu nebi axmed la ydhahda uu soo baxaayo oo rasuulka ugu dambeeya waxay u haysteen inuu reer bani israa'iil uu noqonayo laakiin ilaahay wuxuu ka dhigay nebi moxamed nin carababuu ka dhigay subxaan allah dabadeedna carabtii bay dul hoganayeen oo waan ka warrami doonaa insha allahu tacala curabta waa kuwii dul joogay saasay u dul joogeen carabta oo waxay carabta ku dhihi jireen saxaabadii reer ansaareed baa ka warramaya waxay dhihi jireen waxay nagu dhihi jireen maalin walba nebi baa noo soo baxaya oo noo imanaya ayay nagu bajin jireen oo markaa markuu soo baxa intaanu raacnaan gebi cagta marinayna idin baabi'inayna ayay nagu bajin jireen bay yidhaheen sidaa awgeed saxaabadii reer ansaareed markii nabigeena sala allahu alayh wasalam ay baycada kula gelayeen markay baycada kula gelayeen magaalada maka ee heshiiska ay nebiga la gelayeen calayhi salaatu wasalaam reer ansaareed markay arkeen nebi maxamed maxay dhaheen allah wallahi waa kan ninkii yahuuddu aynagu bajin jirto ninkii ay dhihi jirtay yahuuddu ninkananu raacna wallahi waa nin kane aynu inagu hor raacno inagu aynu raacno markaa way raaceen qisaduna waa macruufa dhow baan u tegi doonaa markaa wey insha allahu tacaala marka intaasaan kusoo gabagabeynaya maanta xalqadeenii berriun baan halkaa kasii qaadi doonaa haddii ilaahay ka dhigo insha allahu taala taarikhdu saasay u soconaysa insha taala tacaala waayahay haykalkaa lay weydiiya dabcan waana su-aal muhiima haykalkay raadinayaan waa maxay haykalku waxa weeyaan waa macbudka ama waa masaajidku oo ay iyagu haykal ba u yaqaanaan sulaymaan waa maxay waa masaajidkii sulaymaan weeyaan waa macbuudka weeyaan waa meesha marka ay raadinayaan weeyaan oo ay leeyihiin nebi sulaymaan baa dhisay nebi sulaymaanna haykalkii wuu dhisay ama macbudkii intaasoo jeer baa la burburiyey bukhtanasar baa burburiyey hadayaankana burburiyey intaasoo ciidan baa burburiyey griigiibaa burburiye romaan baa burburiyey waxa weeyaan hadayaanna magaaladiiba wuu baabiyo magaala cusub baaba dhisay meeshiina wuxuu ka taagay sanamkii jupiter buu ka taagay waa inagii sheegaynay subxaan marka wax haykal la ydhahdo iminka jiraan maba jiraan xilligaana mujirin waaba la burburiyeyba intaasoo jeer baaraka allahu lakum wajazakum allahu khayran waaxsan allahu ilaykum waynoo iyo insha allahu tacala haddii ilaahay nafta inoo daayo iyo beritole iyana waa halka kasii wadna insha allahu tacaala taariikhta beytka ilaahay ee masjid alaqsa iyo qudus annaga iskale alqudsu lana walaysa lilyahuud walaysa lilnasaara baarak allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatu